بانت سعاد فقلب اليوم ماتبول متيم نترها لم يفت مقبول وما السعاد غداد البين إذ رحلوا إلا نغضض الظرف مكحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم amsad sucaadu biardin laa tubaaliquha ila alcitaaqu najiibat lmaraasilu walan yubaaliqaha ila cadaafiratun fiiha cala alayni irqalun wataabiqiilu min kulli nadaakhati difra idaa cariqat cirdatuhaa damisulaclaami majhuulu tarmi lguyuuba bicaynay mufradin lahiiqin ida tawaaqadat alxisaanu waalmiilu dakhmun muqalladuhaa cablun muqayaduhaa fii khalqihaa can banaati alfaxli tafdiilu waa yahay waa cashirkeennii labaad iyo kitaabkii ama qasiidadii edabka ahayd ee baanatu sacaada ee uu iska lahaa kacab ibnu zuhayr ibnu abi zulma aladiib ibn aladiib ala yidhaahdaa waayahay amsad sucaadun biardin lamaa yubaaliquha ila alcitaaqu najiibatu lmaraasilu amsat waxay ahaatay sucaadu sucaad gabadha la yidhaahdo waxay ahaatay biardin ardi ayay ahaatay weeye amsad haddaad tiradood ka cabirta ama amsad way galabaysatay weye amsad way galabaysatay sucaadu sucaad gabadhii weeye aan soo wadnay radia allaahu tacaala canhu wa ardaah saasuu lehay saxaabigu biardin arda ayay ku galabaysatay maa yuballiqu uusan gaadhinhaa ardada ila nuuqu hala mooyeen halahaasoo alcitaaquhu yacnihii dheereeya weeye citaaqa hala mooye ila nuuqu alcitaaqu oo yacnihii dir fiican ka soo jeeda la yidhaha citaaqa ama waxaad tidhaahdaa alcitaaqu annajiibaatu oo dir fiican ka soo jeeda ila nuuqu halihii mooye halihii annajiibaatu ee dir fiican ka soo jeeda oo meel wanaagsan oo cajiiba ka soo jeeda almaraasiilu oo weliba degdegaya hal mar aan istaagaynin kuwa mooyeene meesha joogta wax kaloo gaari kara ma jiro walan yuballiqa gaadhi maayo haa arladaa ayada ah ilaa cudaaf ilaa naaqatun hal mooye hashaasoo cudaafiratun adayg badan hashaasoo lahaa uu u sugnaaday calal ayni macal ayni degdega eh, yacnihii daalka micigiisa irqaalun suglayn iyo iyo wa tabkiilun kadlayn labadaas isku darsatay marka iyadaha wey labadaa hal isku darsatay haa unbaa gaari karta marka ayadaha wey wuxuu yidhi horta gabadhii sucaad la dhihi jiray waa beydka imsaad wey maidiin qorayaa lambarka ya beydka hee saddexiyo tobnaad wey wuxuu yidhi gabadhii waxay tagtay oo ku sugnaatay meel wax gaari kara uusan jirin bu nin hal dheeraysa oo dir fiican ka soo jeeda oo degdegta oo orod badan wata mooyeene nin kale uusan gaadhaynin ayay gabadhii ahaatay buui weliba wuu sii tawkiidiyey oo wuxuu yidhi wuu sii ta'kiidiyey walan yuballiqahaa ilaa cudaafiratun gaadhi maaye buuhi arlada ayada ah damiirka yuballiqahaa ku jira arlada u celi ilaa naaqatun halun baa gaadhi karta buui naaqadii buu sifeeye wuxuu ihi cudaafiratun adag oo dhagax ah oo masiibo ah oo meel walba gudda lahaa cadaafiratun cadaafiradaasoo lahaa cala alayni maca alayni daalka micigiisa mar alla markay xoogaa yar daashaba arrin cajiibay samaynaysaa irqaalun geelu markuu laba boglaya la yidhahdaa afarta adin oo laba mar isla qaado sug ordaa la yidhahda marna babac babac babac buu ordaa marna sug ordaa wa tabkiiruna waa katlaynoo sida fardahoo kale kadkad odhanaysa marka iyadahawe amsat way ahaatay oo way galabaysatay weeye sucaadu sucaad biardin dhul maa yuballiqu uusan gaadhinnahaa dhulka ayadaa ila nuuqu ala mooyaalahaasoo alcitaaqu oo qiimo badan annajiibaatu oo dirar fiican ka soo jeeda almaraasiilu oo weliba degdegayo orad badan oo meel walba gaadhaya halaha unbaa gaadhi karee hal kale maba gaadhi karta meesha joogta way fogaata wey walan yuballiqa gaadhi maayo ha arlada ayada ilaa naaqatun hal mooyeen hashaasoo cudaafiratun adayg badan oo dhagaxoo adkaysi badan oo la yaab hashaasoo lahaa calalayni macalayni daalka micigiisa irqaalun wuu sugnaaday markaa yacnihi suglayn iyo wa iyo baqlayn iyo kadlayn markaa ayadaa wey hashaa unbaa gaadhi karta wey qaala wuxuu idhi radia allaahu tacaala canhu ardaah hashaasoo min kulli naaqatin yacnihi naaqa kulligeed xaggeeda ka ahaatay naaqadaasoo naddaakhat iddifraa tawaadeedu marka ay dhididayso wey tawaadeedu ay dhididayso oo tawaadeedu ay shumaysa markaa idaa wey idaa wakhtigay cariqat ay dhidido idaa cariqat markay dhididdo waxaa shumaysa wey yacnihii nadaakhati difraa tawaaddeedu ay shummayso idaa caliqat markay dhididdo curdahaa qasadkeeduna uu yahay ee suluuku dariiqin dariiq mariddi dariiqaasoo daamisul aclaami yacnihii calaamadihiisoo dhan ay aasmeen oy baaba'een majhuulu oon weliba la garanaynin calaamadihiisa beydkanna wuxuu ku sheegayaa hashaas waxay ka ahaatay buuhi hal walba oo wanaagsan kulligeed bay ka soo jeeddaa buui naaqaday ka soo jeeddaa si gooniya u cayiro wuxuu yidhi nadaaqat idifra idaa cariqat yacnii hasha ayada ah ay ka soo jeeddo marka ay tawaaddeedu yacnihii markay dhidido halkaa tawaadda dhibi iyo tawaad baa kala jirta soo maa sidii riti qoodh ah uu tawaadda uu uga dhidido ayaa iyaduna markay kululaato oy dhaqaaqdo ayay tawaada ka dhididaabu qasadkeedu muxuu yahay oo hasha ka dhidisiinaya oo ka socodsiinaya qasadkeedu waxaa weeye wadda inay qaado waa hal caqli badan buu leeyahy oo masiiba oo wax walba taqaana oo ildheer oo meeshay waa martay weligeed ilaa weyn suluuku dariiqin wey dariiqaasoo daamisul aclaami calaamadihiisa ay baabeen majhuuli weliba aan la garanaynin halkaasay martaa minkuli naaqati naaqa kulligeed naaqadaasoo nadaaqati difra yacnii tawaaddeedu ay shumayso idaa cariqad idaa wakhtiga cariqad ay dhidido tawaadda ayay dhidid ka sii daynaysaa tawaadda waa halkaa qadaadka rirtigoo markuu qooqee kala jaran yahay oo daaqa joojiyo oo weliba geed asaga u gooniyo la aqooninu ilaahay mooyeen buu daaqaa bishidaa qafka masaar waa ceeb hadduu daaq ayuu tawaadda ka dhididaa xagga dambana muxuu sameeyaa bahal dhibilyasa isugu saydhaa kaadidiisa shab shab xoogaa yar buu kaadida qadaadka gaadhsiiya curdahaa ay qastuhaa qasadkeeduna waa maxau yihi suluuku dariiqan dariiq qaadidii wey dariiqaaso daamisul aclaami midabadiisu ay baabeen calaamadihiisi iyo raadkiisi iyo wax la wexmari jira iyo dhabbihii iyo waddadii iyo murtii kulli baabaay inta waa la yidhahdaa mur iyo dhabbe iyo waddo kulli waa isku mid wey majhuuli oon weliba la garanaynin markaa iyadaa la aqoonin hashu meesha maraysa markaa iyadaa wey wuxuu ka wadaa wax yaqaanaaba ma jira markaa iyadaa wey meeshay maraysa iyadoon baa garanaysa wey cagtay ku taqaanaa wey markay ku siidayso tarmilguyo baabiicaynay mufradin laahiqin idaa tawaaqatat ilxusaanu waalmiru wuuhi allah allah waayahay dakmun muqaaladuhaa cablun muqaayaduhaa fii khalqihaa can banaati alfaxli taafdilu halbaaw wajnaaw culkuumun mudakkaratun fii dafihaa sacatun qudaamuhaa miilu waayahay turmi tarmi weygeni buu ku yidhi oo way sii dayn alguyuuba waxyaalihii maqnaa een la arkaynin iyo raadadkii qarsoonaa ayay ayadu arkaysaa weeye bicaynay laba indhood bay ku sii dayn bicaynay dheh bicaynay thawrilwaxshi dheh thawrilwaxshiga ama biciidka baadiyaha iyo hawdka ku sugan iishiisoo kale biciidkaasoo mufradin asagaba la keli yeelay biciidkaasoo la hiqin boosh cad ah oo cad idaa tawaqada marka idaa tawaqadat ilxusaanu dhulka qaybtiisa adag markay hurto iyo walmiilu meesha bacaadka labaduba markay huraan ayay sii daynaysaa buuri marka ayadaawi maxaa kaloo xiga marka ayadaawi dakmun miday weyn tahay weeye muqalladuhaa qoor xidhkeedu cablun mid uu buuran yahay mid ay buuran mid uu buuran yahay weeye iyo canihii gageedi iyo lageedi iyo meel walbay tahayba muqayaduha cablun mid uu buuran yahay weeye muqayaduhaa lagu xidhkeedu tafdiilun fii khalqihaa abuuritaankeeda tafdiilun sarrayn ayaa ku sugan buuhi can banaati albacli ritiga qaalmahuu sanadkan dhalay iyo nirgihii koreyo dhalay way kaba sarraysaa oo tafdiil ayay khalqi ahaan kaga sugan tahay marka ayadaha labadan bayd wuxuu ku sheegayaa baydka hore aan si fiican kugu jeexjeexe wuxuu ku yidhi hasha waa hal indha dheer indhaheedu waxay la mid tahay buuhi baalka la yidhahdo tawralwaxshiga ama baciidka ya sarin baa la yidhaahdaa ya sarinka asaga ah ayay ishiisoo kale leedahay buuri weliba wuu sifeeyey sarinkiioo baciidkii buu sifeeyey oo baciidkaasoo keligii ah oo cidla caasiro jooga weliba cad oo asaga dhanba dee goodirka maxaan ku soo sheegnay saaka markaynu maraynay laamiyatulcarabka maxaan ku sheegnay inuu yahay maxay inuu yahay mid madow soo ma aha mid madow inuu yahay baan ku sheegnay ama madow iyo guduud isku jiraan ku sheegnay kanina waa cad yahay markaa idaa wey idaa tawaqadat alxusaanu waa wakhtigee weeye goormay arkaysaa wax walba idaa tawaqadat alxusaanu dhulka meeshiisa adag iyo walmiilu meesha bacaadka ee tamuuxa markay karaan ay kululaadaan ay huraan ay dab naara noqdaan markaasay soo saaraysaa markaa idaa wuxuu yidhi dakmun muqalladuha qoorta ama luqunta aad iyo aad bay u weyn tahay buuri cablun muqayaduha lugtana aad bay u loga waaweyn tahay buuri tafdiilun sarrayn iyo fadli iyo dheeraad iyo fiicnaan ayaa ku sugan fii khalqiha abuuritaankeeda can banaati alfaxli markii laga dhigo nirgihii iyo da'dii la kacday iyo qaalmihii sanadkan la kacay way ka sarraysaa markaa iyadaawilsohoy tarmi way ganaysaa alguyuuba waxyaalihii aan la arkaynin ee maqnaa iyo raadadkii qarsoonaa iyo meelihii roob ku baabi'iyey iyo meelihii roob ku tirtiray iyo meelihii dhirtu ka soo baxday kolka hore waddada ahayd ayadu way qarda jeexaysaayo way garanaysaa bicaynay bay ku firin bicaynay thawrilwaxshi thawrilwaxshiga ishiisay ku firin er, thawrilwaxshigaasoo mufradin la kali yeelay thawrilwaxshigaasoo lahiqin asaga dhanba booshcadoo cad oo werwidh ah boosh cad ah idaa waktigii tawaqadat ilxusaanu dhulka meeshiisa adag ay hurta weye iyo walmiilo meesha baxaadka labaduba markay huraan labadaaba markay huraan saasaa dhacaysa wey dakmun miduu weyn yahay weeye muqalladuhaa qoorxidhkeedu miduu weyn yahay weeye cablun miduu weyn yahay oo buuran yahay weeye muqayaduhaa midda horena weynaan ku tilmaam dakmiga midda dambana cablun buurinaan ku tilmaam kuuskuus cablun miduu weyn yahay weeye muqayaduhaa lugu xidhkeedu muqalladuhaa waa qoorxidhkeeda iyo luquntii muqayadkuna waa maxay waa labada lugooda laga dabro ama laga seeteeyo wey ama laga jilib xidho midkabtadheh wa tafdiilun sarrayn iyo fiicnaan ayay kaga sugan tahay fii khalqihaa khalqi ahaan ama khalqi ahaan dhexdiisa ama khalqigeeda markaad fiirsa qaabku ilahay u abuuray can banaati lfaxli nirgaha iyo qaalmaha ayada la ekaa way ka sarraysaa markaa ayadaa wey waayahay halbaau wajnau culkuumun mudakaratun fii dafihaa saacatun qudaamuhaa miilu waa baxrulbasiid weeye baxarka maana sheegay miya hadaay halbaau wajnaau culkumun mudakaratun fii dafihaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun wey halbaau mid luqun weyn wey wajnaa'u mid goomam waaweyn weye culkuumun mid xoog badan weeye mudakkaratun mid la labeeyey weeye oo la nineeyey labbayba u dhigantaaba fii dafihaa kaa'inun fii dafihaa yacnihii luqunteeda iyo dhinacyadeeda cafan dhinacyadeeda waxaa ku sugan sacatun ballaadh qudaamuhaa horgalkeedana waa luqunteedee iyo luqunteeda qaybta ugu sarraysa ee ugu maaragtay luqunta hore ahana miilun dheerar baa ku sugan iyo weliba waxweye balca isku jira wuxuu yidhi khalbaaw khalbiga waxaa la yidhahdaa asal ahaan khildatun waa adayga iyo weynanka weyn kaa'inatun khalbaaw hashu waa khalbaa ayadoo dhanba waa neef weyn wajnaau waa koodadka iyo indhaha iyo wejiga iyo qabanka iyo qalalka markaad fiirisid madaxeeda hadday gub kaa siiso waad suu culkuumanna waa maxay wey xoog badan tahay wey xoog mudakaratun waa mid lalabay waxaad moodaysaa marka dhadigba moodi maysidba nin baad mood fii dafihaa sicatun qudaamuhaa miilun waa yahay wa jilduhaa jildigeeda markaad fiirisidna min utuumin waa diimbiyood diinka caadiga haragiisoo kaleeta yaad moodaysaa maa yu'annisuhu ma saamayn karo dilxun gamaaray ama shilin cas ama gafane ama wax qanina kaasoo weliba e, e, yani maaragtay kaasoo bidaaxiyati almatnayni labadiisa dhinac ay qoraxaysteen kaasoo mashuulun caatobay oo dhiig u baahan marka iyada hawl labaadna wuxuu kugu sheegayaa jilduha hasha jildigeeda markaad fiirisid iyo saanteeda min uduumin baad moodaa cuduumka waa leeya waa diinka diinbiyoodka diinka harigiisoo kale haddaad hataa saa feer ugu dhufatid gacanta baa ku xanuuniba waaba diinba ayadoo dhanba harigeedu shirinta nooca la yidhaahdo ama gamaarre ha noqoto ama gaafane ama nooc walba ha noqotee hadday damacdo weliba shilintaasoo qorax taalloo fiiri saa isu gedisay mar boga cad bay saa intay dhugbad saasay u taallaa shilintii soo fiiriya hadda shilintii baa saa u taalla boga cad bay u taallaa markaasay gubatay way gubatay markaasay haddana dhinaca kale isu rogaysaa dabka dartii bidaaxiyati almatnayni labadeeda dhinacba qoraxaysatay oo dabaysatay mahzuulo oo weliba dhiig u baahanoo gudaheeda dhiig kuma jiro caata ah shilintaasi hadday qaniinta buuhi wayba ka dhacaysaaba gebigeedao dhanba bas ilkahaba kuma karaysaba maba qaniini karta baasha waa zuhluul halbaa'u mid luqun adag weeye wejnaa'u mid gooman iyo koodad adag weeye culkuumun mid xoog badan weeye mudakaratun mid labeeye weeye fii dafiha kaa'inun fii dafiha dhinacyadeeda waxaa ahaadaa saacatun ballaan qodaamuha horgalkeeda iyo luqunteeda markaad saa u fiirisidna markaysaa luqunta u lulayso miilun dheerar baa ku sugan waxaad leeda geela may ka luqun dheertahay tolo meelahay wax ka laaci wey intaa qodaamuhaa yacnihii qodaamuhaa laacdadeeda wey laacdadeeda markay geedasha laacayso geeda jabis weeye kor bay geedka u laacaysaa markaasay laan halkaa ku taaliya geed qababababab dhulkay soo dhigaysaaba qodaamuhaa laacmadeeda miilun dherar baa ku sugan wey meeshaas waxa weeye maaragtay nin nin geel dhaqi jira inbaa fahmi kara laacmada geedajees baa ama waa loo soo leexyaw wa jilduhaa jildigeed iyo haraggeedana min atuumin diimbiyood ayaad mooddaa buuhi ama diinka caadiga caadigaa ah, haraggiisa iyo qoloftiisa ayaad mooddaa maa yu'annisuhu ma saamayn karo dilxun shilingamaaray ama goofana ama shilincas shilingamaaraydaasoo bidaaxiyati lmatnayni labadeeda dhinac markaa dabka u dhigtay ama labadeeda dhinac ay qoraxaysteen shilin shilingamaaraydaasoo haddana he mahzuulun la caateeyey oo ilkaha wuxuu saaraa kala goynayaba dhukaan baaba xoolaha qaar marka waa khatar weeye wuu sii wadaayo wuxuu yidhi xarfun miyuu idiin qoray mise bayd baa udhexeeya xarfun ay salbun waa hal adag weeye hiya ayadu xarfun weeye hal adag weeye aquuha walaalkeed abuuhaa aabbaheed weeye min muhaajanatin xaal geelakiisa wanaagsan ay ka soo jeedaan asal ahaan dir fiican wa cammuha adeerkeedna qaaluhaa abtigeed weeye qawdaau waa miduu dhabarkeedu weyn yahay weeye shimliilun waa mid aad orod badanoo u degdegta markaa yadaha weye markay sii dayso gibgibgibgib markay siisa markaa ayadaha wey waa yahay beytkii waa beytkii cajiibka ah xaaluhu ku jira wey xarfun ay salbun waa hal adag oo dhagax ah oo oonka iyo socodka iyo gaajada iyo wax walbao dhan way u adkaysataa markaa waa qaw ah, dhagaxa weyn ba u dhiganta markaa akuuhaa walaalkeed abuuha wey oo muxuu ka wadaa wa camuha khaaluha maxaa laga wadaa talow waxaa laga wadaa sidaa hadduu ka wado akhuuha walaalkeed iyo abuuha aabbaheed iyo wa camuhaa iyo khaaluha intaba isku dir weeye xagga qaayibnimada iyo quruxda iyo falsanaanta iyo waxa weeye falsamida iyo caanabadnida iyo waxa weeye adkaysiga waa war fiican weeye kaas waxaa kaloo suurtagal tahay anna faxlan riti qoodha ayaa daraba wuxuu abaahiyey bintahu qaalintuu dhalay fa aatat markaasay waxay la timid bibaciirayni laba riti fa darabahaa mid ka mid ah wuxuu abaahiyey axaduhumaa yacni fadaraba wuxuu amaahiyey haa hooyadii ayuu amaahiyey axadumaa midkood fa atat waxay la timid bi haadihi tan taasoo annaaqatu ee naaqada ah halkaa ka soo saar hadda hal xidhaala ha isku dhibin carabi ahaan baan kugu sheegay riti qoodha ayaa qaalin uu dhalay ayuu abaahiyey qaalintii waa maxay dhashay laba riti labadii riti mid ka mid a ah ayaa wuxuu abaahiyey hooyadii hooyadii haye maxaad ka fahamtay halkaa markaa iyadaaw cammuhaa iyo khaaluhaa waa ee eh, waa isku mid akhuuhaa iyo abuuhaana waa isku mid khalaas hal maraan kugu celiyo anna faxlan ritiqoodha ayaa daraba wuxuu amaahiyey bintahu qaalintuu dhalay faatad bibaciirayn laba riti bay dhashay fadarabahaa fadaraba wuu abaahiyey axaduhumaa midkood haa hooyadii buu abaahiyey faatad xoolahan bay ku bannaantahay faatad markaasay la timid bihi bi haadihi naaqa qaalintan aan tilmaamaynan leenahay aabbaheed iyo aabbaheed iyo walaalkeed baa isku mid a adeerkeed iyo camigeeda isku mid a taa weye intaa weye xarfun hiya ayadu xarfun salbun halqow ahoo adag weeye aquuha walaalkeed abuuha aabaheed weeye min muhajanatin xaal geelakiisa wanaagsane dar fiican ay ka soo jeedaan wa cammuhaa aabbaad adeerkeedna qaaluu abtigeed ayuu la mid yahay qawdaa'u yacni qawdaa'u waa mid dhabar weyn weeye shimliilun waa mid ayaduna degdeg badan weeye orod badan marka ayadaa wey qawdaaw <laughs> ma qool baa miyaa talow yamshii waa iska dureersanaya alquraadu yacnii gafanuu calayha dusheeda uma intaad yusliquhu waa sibqanaya minhaa xaggeeda labaanun xabad iyo wa aqraabun iyo waxa loo yaqaana maxay keliyo labadaasuu ka sibqan wey labadaasoo zalaaliilu eh, ah, zahaaliilu sibsib ah wuxuu kaloo yidhi oo iyadana meeshan uu ku sheegayaa wax cajiiba ah. wuxuu yidhi goofanaha baalka la yidhaahdo dusheedu iska kori yamshi lquraadu calayha uu iska socon inuu qaniinuu dooni markuu saa u yar qaniin dhahaba ma qaniini karaba afkiisa yarkaa ma qaniini karo markaasuu ku socon haddanu meeshan halkanaa kasii yar jilicsan malqaniin ma qaniini ma qaniini karo uma yuzliquhu saasay u yar gelgilaan marka markay gelgilato dhataq buu ka soo dhiciba wain yakaadu aladiina kafaruu eesh layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnun wama huwa ila dikrun lilcaalamiin minhaa hasha xaggeedu ka soo sibqan waa gafanihii cuurta kuusna walastu bicallin sharuhu duuna khayrihi idaa maa ruuxtahu jitaaja aczalu walastu miihi bicallin gafana miihi sharuu sharkiisa duuna khayrihi khayrkiisuu ka sokay idaa wakhtigii mahtaaja la argagaxgeliyo idaa maa ruuxtahu markaad argagaxgelis itaaja ambabara haa aczalu asagoo waranloon loon waxba haysan lamiitulcarab baan ku soo marnay iska fiiri waayahay sidoo kaleeto wuxuu idhi xaggee ka sibqanaya halkee saaran yahay baalkani libaabun iyo wa aqraabun inta u dhaxaysa labaabun laamtaad kordhigi labaabun xabad ama dhambac ama dhinac ama magad ama bayda hore iyo wa aqraabun hasha keliyaheeda keliyaha dambe zahaaliilu kuwaasoo weliba sibsib ah sibiq ah kumaba istaaga biya haddii lagu shabahta way dul ordayaan wey iyo amshilquraadu yamshi waa iska dureersanaya alquraa'a dugafanuu calayhaa dusheeda uma intaa dabadeed yusliquhu uma intaa dabadeed yusliquhu waa ka siibanayaa wey minhaa hasha xaggeeda labaabun xabad iyo wa aqraabun keliyo inta udhaxaysa marka ayadaha wey labada dhinac ama labada bayda labada baydood dhexdooda zahaliilu xaal u yahay halka asagaa mid zahaliilu kuwaasoo hee labaabka iyo aqraabkaad ka sifeen labadaasoo zahaliilu sibsib ah bimacnaa wax ku istaagi kara usan jir markaa yadaa halkan abyaaddu kugu keenaya aqimuu bani ummi sudura madiyikum fayni ilaa qowmin siwaakum lam yalu faqad xumat alxaajaatu walleylu muqmir washudad lidayatin madaya wa arxulu wafi lardi mana lilkarimi can ilada wafiha liman khaafa alqilaamu tacazalu walidunakum aluna saydun camalla sawarqaadu zaluu zululun wacarfaa ujayalu هم الأهل المستودع الرضيع لديهم ولا الجانب ما جار يخذل وكل نبي باسل غير أنني إذا عرضت للطريق أبزل وإن مدت الأيدي لزاد لم أكن بعجل إذا شعوا القوم يعجلوا وما ذاك إلا بسط عن تفضل لديهم وكان الأفضل المتفضل ماشي الإجروي اسكا حفظي هذا واحد اسكا فضوده بيركا كحن شريه بيركا بيركا بيركا وياهي cayraanatun qudifat fi naxdi can can curudin can curudin mirfaquhaa can banaati can banaati zawri maftuulu tumaru tumaru mitla casiibi nakli daa khusalin في غازي في في غارز kama fataa caynaha kaanamaa fata caynaha wamadbaxaha min khadmiha wa min alaxyayni birdilu birdiil sabarad wey birdiil haddaad maqasha birdiil waa sabarad sabarad dhulka lagu qoday murjinka murjin iyo sabarad bay kala yihiin lisin wey haddii loo bahdo hiya iyadu wuxuu yihi cayraanatun allaahu akbar war muxuu kaasha ku dheeraaday ah. waa yahay ma beyd baan ka booday kaanamaa faata miyaa horeeya haa ma kaanamaa faata horeeya ha saasaan yar dareemayaaye saasaan yar dareemayaa mhm. waayahay halkaa lafdi kalaan u malaynaya inuu dhigi jiray lafdigaasoo hee ah, ah. waayahay waayahay asagaan iska horraysiinaya marka cayraanatuma horraysiina iska dah kaasaaba ku qurux badan ba in la horraysiiyo haa waa yahay cayraanatun hiya iyadu hashu cayraanatun mid la dameere faraweeye wey taasoo qudifad la tuuray yacnihii maaragtay maxaa la tuuray fi naxdi hilib ayaa lagu tuuray hasha waa la hilbeeye waa hal hilib la wey can curudin yacnihii taasoo qudifad la tuuray fi naxdi hilib baa la tuuray can curudin yacnihii maaragtay jidharkeeda iyo dhinacyadeeda waxaa lagu tuuray hilib hilib ayaa lagu tuuray dhinacyadeeda dhinac walba ka fiirta waa hilib way hilboon hashaasoo mirfaquhaa suxulladeeda hee maftuulun la soohay can banaati zawri allaahu akbar can banaati zawri sakiirta yacnii maaragtay sakiirta wax sakiir waxaa la yidhahdaa waa neefka markii yacni maaragtay meel ay sakiir ka gashaa jirtay waan tilmaami doonaa sakiirta shafkeeda iyo baydeeda markaa laga laga soohay oo laga saloogay wey kaannamaa waxaad mooddaa faata kaannamaa alladii baad dhahaysa halkaa alladii midka faata hormaray caynayhaa labadeeda indhood iyo wa madbaxaa makaanu gowraceeda min khadmihaa sanqaroorkeeda xaaluu ahaaday iyo wa min allaxyayni labadeeda lafgadheed birdiilun sabarad ayaad mooddaa tumaru way la socon danaban tumaru way salaaxi danaban sayn ayay salaaxi sayntaasoo mila casiibi naxli naqli dheh mila casiibi naqli geedtimireedka yacni maxaan ku dhahaa garbaabkiisoo kaleeta ah saynta danabkaasoodaa salin tima badan iyo dhogor badan u saaxiiba fii khaarizin calaa khaarizin candho dusheed ayay ku salaaxi candhadaasoo lam tukhawinhu aysan daciifinin ah, al axaaliilu lismayaalo hadda ka hor lasoo lisay wuxuu yidhi hashan markaad fiirisid saddexdan bayd u fiirsa hadda baydka kale wuxuu ku leeyahay hashan markaad fiirisid gadaal ka taagan tahay dameer farow cayilay baad moodaysaa cayraanatun waa dameer farow cayilay waxaad moodaysaa qudifat fi naxdi can curudin in la tuuraad moodaysaa hilbaha intisaal saa loo googoy hilba waaweyn dhinacyada laga saarsaaraad moodaysaa lagu dhadhajiyeyba hasha dhanba mirfaqayhaa labadeeda labadeeda adinee hore buu mirfiq hadda ka cabiraya mirfaqayhaa labadeeda lugeeda hore hee maftuulun waa mid laga durkiyey laga soohay can banaati zawri waxaa loo yaqaana he shafka sakiirtiisa shafka sakiirtiisa ama dhinacyada sakiirteeda mid laga dhogay wey waxaa jira geela nooc halkaa maaragtay addinku soo saa ma ah meesha addinku ku dhammaado ee shafka ah halkaas wuxuu ku leeyahay sakiirba hala la yidhaahdo sidaa isu xoqda waa qonfaha dadkao kaleeta wey si isugu xoqi buu dhiig ka keenaya marka saahashan waxay leedahay sakiir bay leedahay waa ceeb marka geela ku taalla ninkii geela dhaqay ee gel yaqaanoon baa garanaya alladii faata caynayha wa madbaxaha hasha markaad saa u fiirisid sanqaroorkeeda khadmigu waa sanqaroorka yacnihii sankeeda sanka waxa ka horeeya oo yacnihii maaragtay waxaan u jeedaa indhaheeda iyo meesha laga gowraco waxa ka horeeya oo sanka ah iyo labadaaca waxa ka horeeya waa maxay waa khadmiga iyo lixyeenka weyn sidoo kaleete wuxuu yidhi hasha waxay leedahay sayn sayntaasoo tima badan ood moodaysa geetimineedka garbaabkiisa candhaday ku salaaxdaa candhada markaad fiirisidna waxaad moodaysaa inay hashu candho weyn bay leedahayoo candhadeeda marnaba maba daciifinba wax lismayaalo horay loo soo lisay ama hal candho weyneedoo candhadeeda canaha laga saaray ma aha buu le markaa yadaw cayraanatun mid la dameer faraweeye weeye hiya iyadoo hashu cayraanatun mid la dameer faraweeye weeye dameer farow ayaad moodaa qudifat markaa la tuuray finaxdi yacnii hilib hilib eh, finaxdi hilib ayaa lagu gamay weeye can curudin dhinacyada ayaa hilib dhinacyadeeda mid hilib la saarsaaro hilib lagu ganay wey mirfaquhaa labadeeda suxulla maftuulun mid laga soohay oo laga soohay oo laga saleemiyey oo laga dheereeyey weeye can banaati zawri sikiirta yacnii maxaan ku dhahaa shafkeeda ama shafka sikiirtiisa dheh can banaati zawri shafka sikiirtiisa mid laga fogeeye wey alladii kaannamaa alladii midka faata ka horreeya ama ka hormaray caynayhaa labada indhood iyo madbaxaa makaanu gowraceeda midka ka hormaray waa sanka iyo kafuurke oo muxuu yahay min khadmihaa ah iska dhig ku bayaami ama min khadmihaa xaaluu iyo wa min allixyayni yacnii maxaan ku dhahaa ii sheeg labadeeda lafgadheed birdiilun ama waxaad mooddaa sabarad sabarad soo mataqaanaan midda dhulka lagu qodo ee waddooyin maarata biyaha lagu jeexo ama waxaad mooddaa lesin labadaba waa la dhihi karaa markaa idaa tumaru way salaaxi sayn ayay salaaxi soo qadar mithla casiibi naqli geed timireedka garbaabkiisoo kaleeta timirkaasoo daa khusalin yanihii tima badan yani sayntaasoo daa khusalin tima badan u saaxiiba calaa khaarizin fii khaarizin e, e, e, xuruuf ljari tanaw bacdu calaa bacdin samayna dhihi jirin yacnihii calaa khaarizin fii khaarizin candha dusheed bay ku salaaxi candhadaasoo lam tukawinu aysan daciifinin al axaaliilu lismayaalo aysan markaa waxa weeye aysan waxayna weyn qanwaau fii xuratayha lilbasiiri biha citqun mubiinu wa fi lkhadayni taashilu qanwaau hashu waa mid sanqaro hiya iyadu qanwaau waa mid sanqaroor dheer wey fii xuratayha labadeeda dhagood lilbasiiri ninka geel yaqaanka bihaa lilbasiiri ninka yaqaana bihaa geela yaqaan citqun wanaag ayuu ka dheehanaya wanaaggaasoo mubiinun oo cad wa fi lkhadayni labada dhegoodna tashiilun shubnaan ma gabadh baa talow wuxuu idhi labada dhumanna wayba shubantah hashu labada dhegoodna ninka geela yaqaana wanaag aad u qurux badan oo sayladda uu ka doorto ayuu ka dheehanayaabuu takhdii way degdegi calaa yasaraatin calaa rijlayni laba lugood oo yasaraatin fudfudud ayay la degdegi wahya iyaduna laaxiqatun mid gaadho weeye man qadamaha wax alla wixii ka hormara ama wahiya laaxiqatun mid yacnii lugaheeda la hilib yareeye weeye dawaabilun mid luga dharan weeye lugaheedu ay dhadhan yihiin haye masuhunna yacnihii taabashada al arda ay dhulka taabanayaanna taxliilun dhaarfakasho ayaa dhaarkafakasho unbaa kuugu sugane wax kale oo kuugu sugan ma jira buuri sumrul cujaayaati seedaheeduna mid la adkeeyey weeye buri miday adag yihiin weeye yatrugna way ka ahaysiinaysaa alxasaa quruuraxa qururaxa yani ziyaman yacnihi mid kala tegey oo kala cararay ayay ka ahaysiinaysaa lam yaqihinna kama ilaaliyo ru'uusa alukmi ru'uusa al ukmi buranburcoodka iyo buurta iyo dibiroodka iyo dhagaxa iyo wax dhambaca iyo magaadka iyo kulli waxaasoo dhan tanciilu kabagashay ka ilaaliya ma jire saqafkeedii iyo waxa weye maaratay iyo qufkeeda iskaga ilaalisaawi saddexdanbeed wuxuu kusoo qaadanayaa ashu wuxuu leeyahay sidii qof bini aadama qanwaa waa mid sanqaroor dheer buu leeyay fii xuratayha labadeeda dhegood markaad fiirsid bu waa labada dhegood xorataygu iska jir lilbasiiri marka loo fiiriye buu ihi lilbasiiri biha geelyaqaanku markuu fiiriyo labadeeda dhegood muxuu ka dheehanayaa cidqun mubiinun cidqun wanaag mubiinun oo cad wa filkhadayni labada dhanna tasiinu shubanaan baa kusugan way shubantahay labada dhagood aad bay u shubanta waayahay hadda qanwaau alqanwaau haddaan dhahno mu'anathun alaqnac waa isla midkii waayahay sidoo kale wuxuu yidhi takdii way degdegi hashu way orod badantao way socod badantah calaa yasaraatin calaa rijlayn yasaaraat laba lugoodoo dhuudhuuban markaad si u fiirisid ayay la degdegtaa buui wahiya laaxiqatun wax walba ka hormarana way soo qabanaysaa dawaabilu waa mid ayada dhanba lugaheeda aad moodaysa buuhi inay dhadheen say u socotay baa lugihii caata noqdeen marka ay dhulka saaraysa buuhi hadduu qof qof unbaa wallaahibay bay dhulka saartay oo bilaahi oo dhaar ah unbuu qofka kaga fakan karaa laakiin qof kale maba garan kara buui inay dhulka saartay iyo in kale ma diyaarad baa talo may duushaa garan mayna markaa wuxuu ka wado wuxuu yidhi hashu seedaheedu waa miday adag yihiin buku sumrulcajaayaat seedaheedu waa miday adag yihiin yatrukna alxasa waxay ka ahaysiinaysaa buui quruuraxa ziiman kala tag markay cagta saa ugu dhufataba quruuraxi iyo tamuuxiyo wixi o dhan way kala cararayaan lam yaqihinna ma ilaaliyo ru'uusa alukmi ru'uusa alukmi buuraha yaryarkay korayso buurta markay saa u korayso meeshii lugta kale ay dusha ka saari lahayd buur markay kor gig kama soo lugta kore saarto kama ilaaliyo tanciilu kabagashi buuri kabagashi ma qabtee khofkeediiyo lugteeda ayaaba dhagax ka adag buuri waaya qawaaun hashu waa mid sanqaroor dheer fii xuratayha labadeeda dhegood markaad fiirisid lilbasiiri ninka geelyaqaanka biha lilbasiiri biha geelyaqaanka markii loo fiiriyo si fiican uu dhehdo ciitiqun wanaagyaala ayuu ka dheehanayaa mubiin wanaaggaasoo mubiinun oo cad wa khadayni labadeeda dhabanna dasiilun mid la shubay weeyo hasha way dhabanna shuban tahay buuri taqdii waxay la cararaysaa oy la degdegaysaa buuhi calaa yasaraatin laba lugood oo waxa weeye ayaga dhanba dhuudhuuban wehiya iyaduna laaxiqatun tii soo qabanaysa weeye waxalla wixii ka hormaray dawaabilu laaxiqaad ka macnaynaysaa weye labadaa yasaraadka ka sifee yasaraadka yasaraadkaasoo dawaabilu dhadhay labadaa lugoodoo dhadhay way goteen weye saasay u caatoobeen maluug masuhunna taabashadooda alarda dhulka ay labada lugood taabanayaan taxliilun dhaarka fakasha ayaa ku sugan masahunna alarda taabashada ay dhulka taabanayaan dhaar unbaa lagaga fakan karaa bimacnaa waxay tahay qofka dhaha wallaahi yacnihii labadeeda lugood dhulka way taabteen waxa weeye ninkaa unbaa asiibay ninka kale wuxuuba dhihi een dhaalan maba taaban buu dhihi marka iyadaha wey saasuu odhanayaa wey somrulcajcujayaati seedaheedu miday adag yihiin weeye yatrukna waxay ka ahaysiin alxasaa quruuraxa ziiman kala tag way kala cararsiin wey baabaha bay ka dhig hal xaba ku reebi mayso saasay u kala saydi lam yaqihinna ma ilaaliyo ru'uusa ukmi buranburcoodka iyo buurta iyo dibirka iyo meesha sarraysee dhagaxa leh ee dhagaxlayda ah tanciilu kaba ay qabto oo ka ilaaliya ma jire qofkeediiyo lugteeda ayaa ka ilaalisa buu ku yidhi markaa iyada hada wabilahi towfiiq wsali allahuma cala nabiyina wamawlana w sl slm